asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii laba-iyo afartanaad ee kitaabka xadiidkan tarumarka waxaa weeyaan xadiidkii abi hurayra aynu soo marray ee sheegayay qofku markuu dhinto camalkiisii inuu joogsanayo ilaa saddex mooyaane deeraad uu ka yahay waa mid kaloo xaalad kaloo afraad weeyaan xaalad kalo afraad marka xaaladaha noocaas oo kale ee qofkii isagoo dhintay haddana camalkiisii u soconaayo ilaa toban iyaguu gaadhsiiya jalaaludiin suyuuti raximah llah marka xadiidkaasu saddex unbuu ka sheegay mooyaane saddexdaa keliya kuma koobna kanuba waa mid dheeraad aho mid afraada weeyaan qofkii muraabit fii sabiili llahi isagoo aa dhinta camalkiisii waa u soconaya weligiis waa u soconaya غdوة في سبيل اللh أو روxة خyر من الدuنيا وma فيها عن أنس رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم لغdوة jarmaado في sabiil الlahi lagu jarmaado أw rawxaة ama caraabo boqoole ayaa khayr ka fiican min الدuنيا وma فيha addunyada iyo waxa yaalo oo dhana nicme iyo wanaag oo dhan halkaasaa ka fiican marka muxuu ahay e, kalahaadaas jarmaadadaas sii socodka loo sii socdo waa noqotaa jirida lagu jiro dagaalkii socdana waa labadaba waa noqotaa hal gelin oo qofkii jihaad uu ku jiro ama jihaad usii socdo maalin gelinkeed oo jihaad qofkii uu ku jiro ama jihaadkii uu usii socdo ayaa uga fiican adduunyada oo dhan uga fiican yani intaa wuxuu ku helayo ajri ayaa adduunka oo dhan ka fiican ilan tan wuxuu ku helayaa jannu ku helayaa oo janno weliba wuxuu ku helayaa boqol darajadood boqol eh, darajaadka jannada boqol darajadood oo boqol darajaadka jannada ah oo midiiba shan boqol oo sannadood inta loo soconaya ay tahay buu ku helayaa intaa waxa intaa la ege uu helayaana waa meel muxuu ahaay hal mitiroo iyada ka mid yaha adduunka o dhan ay ka fiican tahay hal mitiroo jannada ka mid a ah, adduunka o dhan ka fiican waa kii nebigu alayh salaatu wasalaam odhan jiray mawdicu sawti axadikum khayru min addunya wamaa fiiha ayb marka adduunyadu iyo iyo jannada jannada uu qofkaas ku helayo camalkaasa adduunyada ka fiican kol keliya ma ahe adduunyaday boqolaal mar ka fiicantay adduunyada dhammaanteeda baabun fii qawlihi tacaala ajcaltum siqaayat alxaaj aayaddaas siday kusoo degtay yani can nucmaan bni bashiirin radia allahu canhuma qaal kuntu cinda minbari rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam mimbarka rasuulka ilahi agtiisaan fadhiyey wiil yaroo qurayb ah nicmaan bn bashir radia allahu canhuma faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi maa ubaali anlaa acmala camala bacda alislaam ilaa an asqiya alxaaj islaamnimada ka danbow camal kale un u aaba yeelaya yani aan ka dooranaya ma jiro xujaajta waraabinteeda mooyaan inaan siqaayada xujaajta aan heli lahaa oon sida cabaas wadiifadii haystay weeyaan oan xujaajta waraabiyo oan camalan ku doorsan lahaayo ma jiro wa qaala aakharu ku kalena wuxuu yidhi maa ubaaliye an laa acmala camalan bacda alislaam ilaa an acmura almasjid alxaraam masjidka xaraamka ah, inaan inaan camiro mooyaane si kale ee wax kaloo ka dooran lahaa yani ma jiro cibaado aan ku camiro ama muxuaha adhaqaalayn aan hagaajini wa qaala aakharu ku kalena wuxuu yidhi aljihaadu fii sabiili اllahi afdalu mima qultum waxaa tidhahaan oo dhan baba jihaadka ka ajir badan bu fazajarahum cumar cumar baa zajriyey aamusiiyey wa qaala wuxuu yidhi laa tarfacuu aswaatakum cinda minbari rasuuli اllahi salى اllahu alيyه wasalam rasuulka ilaahay mimbarkiisa agtiisa codka kor hagu qaadina rasuulkana korkaa ma joogin mimbarkii buu ixtiraamayaan cumar mimbarkii nebiga alayh الsalaatu wasalaam iyo masjidkiisii walow kolkaa unu kuba jirin buu umar ixtiraamayaa oo in lagu qaybqayliyo iyo muxuu ahaaye codka kor lagu qaadqaadiyo uu ka ixtiraamaya in adab lagu joogo mimbarkii nebiga agtiisa iyo masjidkii nebiga alayh isalaatu wasalaam kolkaasna kol uu ka maqnaayee gurigiisa ku jiray bay ahayd marka rasuulka ilaahina xurmadiisu bacda alwafaa wa qabla alwafaat waa isku mid hadda marka masjidkiisiibuu ku dhex jiraa rasuulka marka masjidka nebiga markii la joogo ixtiraam gaara buu mudan yahay oo likownihi masjida rasuuli llahi salى اllahu alيyه wasalam walikowni rasuuli llahi salى اllahu alay slam fiihi rasuulka ilahi inuu ku jiro oo marka wixii dadka nool ay ku dhiboonayaan marka waa ku dhiboonaya taas marka in aad iyo aad su ilaaliyo qofka masjidka rasuulka ilahay gala ayuu keenaya rasuulka ilahay masjidkiisa codka kor ku qaadqaadin ku qaylqayliyina wa huwa ywm juma ywm juma maalin jumcadeed bay ahayd walakin idaa sallaytu idaa sallaytu اljumca jumcada markaan tukado dakaltu waa u gelayaa faاstaftaytuhu fima اkhtalaftum fiihi anaa mxua weydiinaya wixaana isku khilaafteen faأnzla allahu taعaalى ilah baa marka wuxuu soo dejiyey ajcaltum siqaayaة alxaaji وcimaaraة اlmasjid الxaraam kaman aamana biاllahi wاlyوم الآkhir وجaahada fي sabiili الlah laa ystawuuna cinda allah marka aayadda saa soo degta ilى akhiriha marka ninkii dambe ninkii dambe ra'yigiisa marka صaxiix ahaa oo dhihi jiray aljihaadu fi sabiili الlah khayru mima qultum baabu التarغibi fi طلب الشhahaadة عن سهل بن xنayfr رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاal man sأل الlaha الشhahaadة ninkii ilaahay shahaada weydiista inuu shahiidnimo ku dhinto qofkii weydiista bisidqin runnimo ay ka dhab tahay ballaqahu allahu alla wuu gaarsiiyaa manaazila shuhadaa'i shuhadada darajadoodu ilaah gaarhsiiyaa wain maata calaa firaashi gogashii baasaba ha ku dhintay walow gurigiisaba ha ku dhinto oo yaan jihaad ku dhimaanine kolba hadduu ilaahay weydiisto ilaah waxaan ku weydiistay inaan shahiidnimo aada igu disho oo dhabna ay tahay qalbi ay ka tahay afka unaan ka dhihin ajru shuhadaa ilaah siiya hadduu gogoshiisa iskaga dhinto kolka baabu marka niyada niyada mu'minkaa muxuu ahay xadiidkii jaabir iyo anasna waa xusuusantiin baan u malaynaya nebigu alayh isalaatu wasalaam kitaab riyaadu saalixiin aan ku qaadatan waa malay uu nebigu alayh salatu slam qadwatu tabuuk odhan jiray niman madiine nagaga hadhay baa meel alla meeshaan ma rabay nala jiro oo wax alla waxaa jirayaan haynaba nala jiro niyadoodu ay sax ahayd laakiin cudur uu reebay qofka marka waxay tabrigaarsiin weydo laakiin isagu uu niyeysan yahay oo ilaahna marka uu weydiisto ajrigiisa waa helaya kol isagoo hadday ka dhabtahay oo tabaroon waxa ay ka reebtay baabu fadli الشhahaadaةi fi sabiili الlahi taعaalى عan anas bni maliki radي allahu anhu qaal عan anas bni malik radي allahu canhu an الnabiy salى الlه alay slam qaal ma min axadi yadkulu الjanة ma jiro qof janno gala yuxibu oo jecel an yarjica ilى اdunya addunya inuu usoo noqdo wa ana lahu ma calى اdunya min shay uu leeyahayna waxa adduunyada joogo oo waxoo dhan qof jeclaan lahaa intuu janno galay in adduunka loo soo celiyo adduunka oo dhan la mulkisiiyo ma jiro غayra shahiid shahiidka mooyaane fainahu yatamannaa an yarjic wuxuu isagu tamaniyayaa inuu u noqdo adduunka usoo noqdo fayuqtala la dilo cashra maraatin limaa yaraa min alkaraama maamuusa u arkay iyo wanaagga ay shahaadadu leedahay u arkay sababtiisa iyo wuxuu u tamaniyayaa in boqol goo toban goor hadba inta la dilo lasoo nooleeyo la dilo lasoo tamanii lahaa mase helayaan baabu niyati fi lacmaal niyeysiga camalka la niyoodo can cumara bni الخaطaabi radي allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam inama alأcmaalu bالniya wainama likuli imri'in ma nawى faman kanat hijrathu ilى اllahi warasuulih fahijrathu ilى اllahi warasuulih qofka hijradiisu xag alli xag rasuulta yani niyadiisu sida ay tahay ajrigiisu waxa weeyaan ilى اllahi warasuulih waxay u dhacday hijradiisa ilى اllahi warasuulih bay noqoto yani ajarkeedu leeyahay waman kanat hijrathu lidunyaa yusiibuhaa adduunye uu helayo marka hijradiisu qofkay tahay aw imra'atin yatazawajuha ama haweenay uu guursanayo fa hijratuhu ilaa maa haajara ilayhi hijradiisuna wuxuu usoo hijray xadiidkan kada marka baabkan uu ku sheegay baab uljihaad ayuu ku sheegay eh, imaamu muslim radia allahu canhu laakiin albukhaari isagu waa ku bilowday kitaabkiisa saxiixiisa waa ku bilowday oo ugu horreysiiyey baabu ah rida allahi can الshuhadaaءi wa ridaahum canhu can anasi radia allahu canhu qaal jaءa naasu ilى الnabiyi salى اllahu عalيه waslam faqaaluu an ibcaث macanaa ibcaث waa aydii anti tafsiiriyad ahayd yani qaaluu lahu waxay ku yidhaaheen ibcaث macanaa nala soo diro yani nasoo raaci rijaala yucallimuuna alqur'aana wالsunna niman nabara qur'aanka iyo sunnada iyo nabara axkaamta sharciga nabara nagu soo dar oo asxaabtaada ka mid a fa bacatha ilayhim wuxuu usoo diray sabciina rajula min alansaar toddobaatan nin oo ansaar ka mida usoo diray yuqaalu lahum alquraa quraa la odhan jiray niman quraa la odhan jiray oo shaqo kale aan lahayn habeenkiina qur-aanka ku tahajudi jiray maalintiina marka intay soo qoryeystaan ama xamaalaan marka waxay helaan sadaqaysan jira qaarna qaarna eh, iyagu masruufan jiray u diray nebigu alayh الsalaatu wasalaam fiihim khali xaraam abtigay xaraam ibnu malxaan ayaa ka mid ahaa yaqra'uuna alqur'aana wayatadaarasuunahu bileyl yatacallamuun habeenkii qur'aankaay akhrisan jireen oo markaay darsiyi jireen oo ay baran jireen wa kaanuu binnahaar yajii'uuna bilmaa biyay keeni jireen fayadacuunahu fi lmasjid wayaxtatibuuna waa qoryaysan jireen biyo dadkay kuwaas qaataan oo cabaanna masjidkay keeni jireen intay soo dhaamiyaan markaas waana soo qoryaysan jireen fayabiicuunahu xadabkaasay iibin jireen wayashtaruuna bihi طacaama liahli sufa ahlu sufa fuqaraa muslimiin fuqaraa muhaajiriin ay ahayn oo masjidka meel waab aho masjidka ahay barxadiisa ah ay u ahayd hoy u ahayd ahlu sufaha iyo fuqaradii ku sadaqaysan jireen fabacatahum الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nabigaa diray marka nimanka facaraduu lahum way dhexday u joogsadeen cadowgiibaa dhexday u joogsaday ninkii dalbaday nimankaas in loo soo diro ninuu adeer u yahay camir ibnu tufayl la yidhaaho lacanahu llah ninkaasaa ku dalbaday qabaa'il caraba intuu ku dalbaday uu dhexda marka u joogsaday faqataluuhum way laayeen way laayeen dhammaantood bay laayeen qabla an yablugu lmakaan meeshii ay ku socdeen intayna gaadhin faqaaluu markaas waxay yidhaaheen allahuma balliq cana nabiyana ana qad laqiinaaka faradinaa canka waradiita cana ilahu nebigaagii naga gaadhsi inaan kula kulannay ood adna naga raalli noqotay adigu annaguna aan kaa raalli noqonnay yani ajriga aad na siisay anaguna aan raalli ku noqonnay adiguna camalkayga aad raalli ka noqotay ilahu nebigaagii naga gaadhsii qaala markaasu wuxuu yidhi wa ataa rajulun nin baa wuxuu u yimid xaraaman qaala anas eh, markii muxuu ahay qabaaishii ay ku socdeen qabaa'il ka sokaysa ay soo gaadheen ayuu xaraam ibnu milxaan baa wuxuu yidhi anuu aan idinka horeeye bal isuga oo nimankaas marka aan risaalada nebiga alayh salatu slam gaarsiiyo markaasuu nimankii intuu u tegey ayuu la hadlay oo qur-aanka ku akriyay oo nubaadiyada islaamka u sharxay markaasaa nin iyaga ka mid midaba ah intay u iljabiyeen oo gadaal kala soo wareegtay isagoo sii jeeda dhabarka ka tumaatay waranka anas abtigiisa oo xaraam ibn milxaan ayaa nin wuxuu uga yimid min khalfihi gadaashiisa fatacalahu birumxin waran buu ku tumaatiyey xataa anfadahu ilaa xagga shishe uga bixiyey dhanka kale uga bixiyey faqaala xaraam xaraam baa wuxuu yidhi bustu warabbi lkacba ilaah baan ku dhaartay waan liibaani markaasuu ninkii laga yaaba muxuu ku liibaani waaban dilay buu leey ma garanay wuxuu ku liibaani sheegay shahaadu helay wuu ku liibaani faqaala rasuulu llahi sala allahu alay waslam liasxaabihi rasuulka ilahi ba asxaabtiisii wuxuu ku yidhi ina ikhwaanakum qad qutiluu walaalihiin waa la laayey wa inahum qaaluu allahuma balliq cannaa nabiyana anna qad laqiinaaka faradiinaa canka waradiita canna sidaas yidhaha marka marka ilah waa soo gaadhsiiyey ayb bi'ru macuuna meel la yidhahbaa marka nimanka lagu laayo asxaabu bi'ri macuuna ayaa loo yaqaanaa waqcadantada waqcatu bi'ri macuuna ayaa la yidhaha toddobaatanka qura'da kulligood waa la wada laayay hal nin keliya oo camr bn umayat adamri la odhanayay ninkaasa sii daayay oo ninkii kii oo kii madaxdooda oo camir ibnu tufayl ayaa wuxuu yidhi aabbahay iyuu yidhi mise hooyaday baa ku nadartay inay qof xorayso iyadoon xoraynin dhimato marka kawnaan ka xoraynaya hooyadii ka xoraynaya marka intuu timi ka rifay ayuu yidhi curadka marka waa ku xoreeyey baabu shuhadaa shuhadaau kamsa can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu alيه waslama qaal baynamaa rajulu yamshi biطariiqin wajada gusna shawkin cala ariiq mar uu nin socday jid socday ayuu wuxuu arkay laan qodax lahoo jidkii kusoo foorarta oo dadka dhibaysa fa akharahu waa ka fogeeyey jidkii uu ka fogeeyey fashakara allahu lahu ilaah waa u mahadnaqay fagafara lahu waa u dambi dhaafay wa qaala wuxuuna yidhi washuhadaau خaمسة shuhadadu waa shan شhuhadadu shan nooc weeyaan almacuun midka la طaacuuneeyey yani طaacuun ku dhintay طaacuun ninka u dhintay waa shahiid wاlmabطuun ka caloosha u dhintayna isagoon shuban iyo wax lamida kooleerada iyo waxa u dhintay waa shahiid wاlغarq ka biyo ku dhintayna waa isaguna waa shahiid wa saaxib alhadmi ka dumidda ku dhintay ee guri iyo buur iyo wax sidaas kusoo dumay ku dhintayna waa shahiid wاshahiidu fi sabiili اllahi caza wajal shahiidka fii sabiili lah ku dhintay isaguna waa shahiid oo markaas shantaas weeye shahaada shantaasna maaha weliba waa ka badan yihiin haweeneyda muxuu ahay foosha ku dhimatay iyo kuwaasa ka mid ayb iyo qofka mxuaha xariiqa ku dhintay dabka ku dhintay iyo wayaalkaas oo dhan shuhado weeyaan baabun aطaacuunu shahaadat likuli muslim can xabsata binti siriina qaalat qaala lii anas bnu malikin radia allahu canhu waa mawlaheedi weeyo aabbaheed ninkii xoleeye weeyaan sirin ninkaa la odhan jiray mawlaha anas ibnu malik ayuu ahaa anas baa xoleeyey ayb anas baa marka wuxuu u sheegay bay tidhi waxaan wuxuu iiga warramay qaala li anas anas baa wuxuu yidhi bima maata yaxya bnu ibnu abi camra yaxya bnu abi camra muxuu u dhintay buu anas yidhi waxay tidhi qultu waxaan ihi biطaacuun طaacuun buu u dhintay qaalat faqaala anas baa wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam aطaacuunu shahaadatu likuli muslim طaacuunku shahaadad u yahay shahiidnimu u yahay qof kastoo muslima baabu baabun yugfaru lishahiidi kulu danbin ila dayn daynta mooyaane wax dembiga kaloo dhan in loo dhaafayo can cabdillaahi bni camr bni alcaasi radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alay wasalama qaal yugfaru lishahiidi kullu dembin ila dayn dayntase marka isaga laga dhaafi maayo daynta marka qofkii waxaa weeye qofkan daynta aan laga dhaafaynin waa qofkii isagu dayacay weeye aan ka dardaarmin ee wax lagu geliya aan uga tegin dayntii weeyaan laakiin qofkii isagu ka dardaarmay ee yidhaaha hebel intaasa ka qabaaya hala siiyo oo wax lagu bixiyana marka uga tegay isaga kaasi kuma jiro qofkiisa marka isagoo sidaa aan yeelin ixtiyaadka aan samaynin qofkaa dayntii xataa hadduu ahlu janno uu yahay darajadiisii la seen maayo jannada ahayd ilaa dayntii laga bixiyo can abi qataadata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal can rasuuli llahi salى allahu alayhi wasalam annahu qaama fiihim waa isdhex taagay rasuulka ilahi alayh الsalaatu wasalaam fadakara lahum wuxuu u sheegay ana aljihaada fi sabiili اllah wاliimaana billah afضal اlacmaal saasuu nabigu alayh salatu slam asxaabtiisa uga warramay faqaama rajulu nin baa kacay faqaala markaasuu yihi ya rasuula allah ara'ayta in qutiltu fi sabiili اllah tukafaru canii khaطaayaay bal ka waran haddii la dilo fii sabiili اllahi laygu dilo ma layga dhaafayaa dunuubtaydii faqaala lahu rasuulu اllahi salى اllahu alay slam nacam buu yidhi uma nacam haa in qutilta fi sabiili اllah wa anta saabirun muxtasib muqbilun غayru mudbir waa lagaa dhaafaya haddii fii sabiili llah adigoo ku dagaalamaya lagugu dilo oo saabir aad tahay oo ajrigeedana ilaahay ka filanayso ood gaalada kusii jeedo aadan sii cararaynin dembigaaga waa lagaa dhaafayaa uma qaala rasuulu llahi sala allahu alay slm markaasuu marka nebigu alay sala slam wuxuu yidhi kayfa qulta sidaad tidhi su-aalka ay kusoo celi markale yani qaala ara'ayta in qutiltu fii sabiili llahi tukafaru canni khataayaay faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nacam wa anta saabirun muxtasibun muqbilun غayru mudbir ila dayn intaasu marka kada dambe ku dara ila dayna daynta mooyaane faina jibriila calayhi الsalaamu qaala lii dalika jibriil baa igu yidhi intuu jawaabkii hore bixiyey nebiga alayh sala slam kadambow iyuu intan kada jibriil waxyi ugu soo dejiyey oo dayntu iyadu inayna ku jirin uu sheegay markaasuu nebiga alayh الsalaatu wasalaam mar kale ku celiyey marka jawaabkii baabu man qutila duna maalihi fahuwa shahiid can abi hurayrata radia allahu canhu qaal jaءa rajulu ilى rasuuli اllahi salى اllahu alay slam faqaala ya rasuula allah ara'ayta in jaءa rajulu yuriidu akda maali bal iga waran hadduu u yimaado nin xoolahayga inuu qaato doonayaayo qaala markaasu wuxuu yihi falaa tucihi ha siinin falaa tucطihi maalak xoolahaag ha siinin yani qof xaqdarra ku rabo weeyaan qofii weydiisanaya oo u baahan ma ah faqaala markaasuu yidhi ara'ayta in qaatalanii bal ka warran hadduu ila dagaalamo qaala qaatilhu la dagaalan qaala ara'ayta in qatalanii ka warran hadduu i dilo qaala fa anta shahiid qaala ara'ayta in qataltuhu qaala huwa fi nnaar marka xoolihiisa isagoo ku dagaalamaya qofkii la dilaayo shahiid weeyaan cirdigiisa isagoo ku dagaalamaya aan haweenkiisa iyo gabdhihiisa iyo in loo gacan dhaafo la rabo marka ku dagaalamaya ama haween kale oo muxaa muslimaada oo la faraxumaynayo qofkii u dagaalamo oo daafica oo sidaa lagu dila isaguna waa shahiid ayb baabun fii qowlihi tacaala rijaalun sadaquu maa caahadu llaha calayh can haabitin haabit bni aslam albunaani raximah llah qaala qaala anasu radia allahu canhu anas baa wuxuu yidhi cami aladii sumiitu bihi adeerkaygii la igu magac daray adeerkii anas ibnu nadrin la odhan jiray anas ibnu malik aabihii waa malik ibnu nadr isagu aabihiisa markaa mushriknimu ku dhintay adeerkiisa markaa mali la odhan jiray anas ibnu nadr ayaa loogu magacdaray marka adeerkaygii laygu magacdaray wuxuu leeyahay lam yashhad maca rasuuli llahi sala allahu alayh wasalama badran badr kalema aanu qayb gelin rasuulka ilahi kalema aanu qayb gelin qaala fashaqad calayhi waa dhibtay arrintaas inay dagaal dhacaysa dagaal dhacayo maanu moodayninoo markuu ogaaday dagaalkii dhacay iyo ajriga ay leeyihiin nimankii bedri ka qayb galay iyo yuu aada uga xumaaday qaala markaasu wuxuu yidhi awalu mashhadin shahidahu rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama qibtu canhu dagaal uu rasuulkii ilaahay galay kii ugu horreeyey baan ka hadhay wa in araani illaahu allah haddii uu itusiyo caza wajalla mashhadan dagaal kale hadduu ilaahay tusiiyo فيma baعdu mعa rasuuli الlahi slى الlahu عalيhi وasلم layaraani اllahu alla wuu arki doonaa tacaalى ma asnacu waxaan samayn doono waxaan samayn doono ilahay waa arki doonaa qaala anas wuxuu yidhi fahaaba an yaquula غayraha inuu wax kala yidhaaho waxaan samaynaya inuu yidhaaho waa ka heliso waa ka baqay waxaan sameeyey ilahi waa arki doonaa wuu qaala fashahida maca rasuuli lahi sala allahu aleyh waslama yowma uxud maalintii uxud buu rasuulka ilahi kala qayb galay qaala faistaqbala waxa uu ka hor yimid sacd bnu mucaadin kolkii asxaabtii nebiga marka ay jabeen baa sacd bnu mucaadi raggay ka mid yihiin oo munhazimiin ah iyo anas ibnu nadri oo usii socda gaaladii xaggeeda usii socda baa iska hor yimid faqaala lahu anas anas baa wuxuu yidhi yaa abaa camr ayna xaggee xaggeed u socotaa faqaala waahan liriixi ljanna yani cajaban liriixi ljanna layaab badanaa jannada udgoonkeeda jannada udgoon badanaa buu leeyahay ajiduhu duuna uxud uxud shukadiisaan ka helaya jannada carafteedii yaa uxud inta ka sugaysa iga soo uraysa isagoo nool buu sidaa leeyahay qaala faqaatalahum xataa qutil waa dagaalamay ilaa la dilay qaala fawujida fii jasadihi jirkiisa waxaa laga helay bidcun wa hamaanuun dhowr iyo siddeetan nabar oo min bayni darbatin wa dacanatin wa ramya darba sayf iyo tumaato waran iyo ramyo fallaadheed isugu jirta ayaa laga helay laga helay jirkiisii qaala qaalat uktuhu faqaalat ukhtuhu walaashiis baa waxay tihi camatii eedaday ahayd arubayac binti nadri ahayd yaa waxay tidhi famaa caraftu akii walaalkay ma ku garanin ilaa bibanaanihi malihiisa mooyaane meel kaleo jirkiisa laga garto male jirkiisi o dhan kulligooda nabaro wey farihiisa uma walaashiisaas ma qof kale waa garan waay kolkii dadkii marka dadkoodii la laayay ay soo qaadqaadanayeen ay aasayeen maa garan waayey walaashiisa unba farihiisa ka garatay wanaزlat e, hadihi اlaaya aayadana soo degtay min almu'miniina rijaalu sadaquu ma caahad llaha calayh faminhum man qadaa naxbahu waminhum man yantadiru wama badaluu tabdiila aayadaasaa soo degtay qaala anas baa wuxuu yidhi fakanuu yarawna waxay u malayn jireen annaha naزlat fiihi wa fii asxaabihi inay kusoo degtay adeerka anas ibnu nadri iyo asxaabtiisa iyo ragga kale lamid ah sidiisoo kale u dagaalamay طalxatu bnu cubaydilaahi minhum man yantadir maya isagu wuxuuba kamid yahay miman qadaa naxbahu isagoo nool xataa ayb baabu man qaatala litakuna kalimat اllahi hiy اlculya عan abi musa alأshcariyi radي allahu canhu ana rajula acraabiya ata النabiya slى الlahu عalيه waslm nin reer baadiyaha rasuulka ilah u yimid oo faqaala yaa rasuula الlah alrajulu yuqaatilu lilmaqnam qof baa haniimo u dagaalama wاrajulu yuqaatilu liyudkar hala uu sheeg sheegu nina u dagaalamayaa wاrajulu yuqaatilu liyuraa makaanuhu in mawqifkiisa la ogaado oo la arka buu qofna u dagaalamayaa halagu arko geesinimadaada uu leeyahay rajulu yuqaatilu xamiya qabyaalo ama muxuu ahay waطani iyo wax sidaas ku dagaalamayaa faman fii sabiili الlah keebaa marka fii sabiili الlah mujaahid keebaa ah faqaala markaasuu yihi rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam man qaatala litakuna kalimat اllahi hiy اlculya fahuwa fii sabiili lah oo qofkaa kaliya marka qof weliba iyo niyadiisa weeyaan qofkii u dagaalamaya dar ilaahay u dagaalamaya mu'miniinta ayaan laga gacan sarraynin diinta ilaahay ha sarrayso gaaladu ha jabto kiisga u dagaalamaya kaasumaa fii sabiili illah baabu man qaatala lلriyaaءi والsumcة عan sulaymaan bni yasaarin radي allahu canhu qaal tafaraqa الnaasu can abi hurayrata radia allahu canhu abu hurayra dadkii ka kala tageen majliskiisii cilmiga uu ku sharxaayey baa dadkii ka kala tageen faqaala lahu naatilu ahli shaam nin magaciisa naatil ibnu qays la yidhaaho shaami ah ayaa wuxuu ku yidhi ayuha sheikh odayahow xadinii xadiidan samictahu min rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam ii sheeg xadiid aad nebiga ilahay ka maqashay qaala markaasuu yihi nacam waa kuu sheegayaa samictu rasuula اllahi salى اllahu alay waslam yaquul ina awala annaasi yuqضىa ywma alqiyaamati calayhi qof ugu horeeya dadka ugu horeeyay oo lagu xukumayo yani naar lagu xukumaayo waxa weeyaan rajulun istushhid nin shahiidnimo ku dhintay yani dagaal ku dhintay fa utiya bihi la keenay facarafahu ilaah uu aqoonsiiyey nicamahu nicmooyinkiisa ilah aqoonsiiyey facarafaha gartay waxaasiy waaasnkusiy waasiy waaasna kusiiy oo gartay markaa nicmooyinka ilahu siiyey qaala famaa camilta fiiha maxaad ku camal fashay nicmooyinka aan ku siiyey caqligii iyo basarkii iyo maalkii qaala markaasu wuxu yihi qaataltu fiika xata istushhidtu sabiilkaagaan ku dagaalamay ilaa la dilay qaala markaasu ilaahu wuxuu dhahayaa kadabta been baad sheegtay walaakinaka qaatalta lian yuqaala jari geesi weeye in lagu yidhaaho waad u dagaalantay faqad qiila waana la yidhi waad heshay niyadaasaad u dagaalantay niyadiina waa heshay mxua waxaa u dagaalantay waa heshay uma umira bihi waa ilaah waa amray fasuxiba calaa wajhihi xataa ulqiya fi nnaar wejigiisa dhulka loogu jiiday ilaa naarta lagu tuuray kaasaa ugu horeynaya saddex nin weeyaan kaas waa midkood warajulu tacallama alcilma wacallamah nin cilmiga bartay oo haddana dadka baray wa qara'a alqur'aan qur'aankana xifdiyey fa utiya bihi waa la keenay qiyaamaha la keenaya fa carafahu nicamahu nicmooyinkiisii buu ilaahay aqoonsiiyey fa carafaha waa gartay waa aqoonsaday qaala markaasuu yihi famaa facalta fiiha maxaad ku samaysay qaala markaasuu yihi tacallamtu alcilma wacallamtuhu wa qara'tu fiika alqur'aan dartaabaan qur'aanka u bartay oo cilmiga u bartay oo dadka u baray sidaasuu dhahaya قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو huwa qaari cilmigana waxaad u baratay ha lagu yidhaha cilmi caalim weeye ninkaas oo ma aragteen oo wuxuu kitaab aqriyay wax maktabad gurigiisa buuxdo qur-aankana waxaad u aqrida in lagu yidhaaho ninkaasu qaari weeyo codkiisa ma maqasheen cajaladihiisa cajaladahaaga la iibsado waxaas niyaas aad u aqrida faqad qiila waana la yidhi uma umira bihi fasuxiba calى wجهi xatى ulqiya fi الnar warajul wasaca allahu عalayhi waأcطaahu min asnaafi اlmaali kulih xoolaha anwacdooda dhan wax uu ka siiyey fautiya bihi waa la keenay facarafahu nicamahu facarafahaa qaala famaa camilta fiiha qaal ma taraktu min sabiili tuxibu an yunfaqa fiiha ilaa anfaqtu fiiha lak jid meel wax aad jeceshahay in maal lagu bixiyo oo dhan aan ka tegay ma jiro aanan maalkayga ku bixinin dartaana aanu bixiyey qaala kadabta been baad sheegtay walaakinaka facalta liyuqaala huwa jawaad deeqsi weeye ha lagu yidhaaho baad sidaa u yeeshay faqad qiila waana la yidhi uma umira bihi fasuxiba calaa wajhi faulqiya fi nnaar saddexdaasaa ugu horeeya qof muxuu ahaye rasuul naarta la geliyo naarta lagu xukumo saddexdaasa ugu horeeya xadiidkaas mucaawiya radiallahu canhu markii loo sheegay uu aad iyo aada u ooyey markaasuu markuu intii kasoo miirsaday bu wuxuu yihi sadqa allahu warasuulu markaasuu mxu ahaye aayad qur'aana oo xadiidka kada umarfuraysa buu weliba u aqriya mxuah ulaaئika aladiina laysa lahum fi اlaakhirati ila الnaar waxbada ma sanacuu fiiha wabaطilu ma kaanuu yacmaluun aayaddaasuu aqriyay xadiidkii aayaddaas marka inay iswaafaqsanyay markaasuu yihi kuwaas hadday sidaa yihiin maxaa dadka kale marka u noqonaya marka kuwaas niyadoodaa dishay mooyaane camalkooda ma xuma camalkooda ma xumaan niyadoodaa xumayd haddii camalkooda niyo wanaagsan ku darsan lahaayeen ma ayna masirkooda kaama aanu ahaadeen baabu kahrati ljri baabun kahratu اlأjri calى alqitaal an can ilbaraa'i radia allahu canhu qaal jaءa rajulu nin baa yimid jaءa rajulu min min الnabiir wuxuu yimid yani qabiil min alansaar waa qolo ansaar ka mida weya nabiidkaasuna faqaala markaasu wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah anaka cabduhu warasuuluhu nebiga ku yimi ku yidhi waa yani waa islaamay uma taqadama faqaatala xataa qutil hore u socdo gaaladii hore ugu socday oo hore ugu dhaqaaqo ilaa uu dagaalamay ilaa laga dilay faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam markaasuu rasuulka ilaahi wuxuu yidhi camila hada yasiiran wa ujira kasiiran wax yar buu ninkan camal yar buu baabun man gazaa fa usiiba aw anim عن cabdاللahi بن cmر رضي الله عnهma qاla qاla rasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم ma min غاaزiyaة أw saryaة تغزو ma jirto mx ahay qolo duusha ama sariyadi ma jirta bu tغزو duusha fatغnma وتslm oo qaniimaysato oo marka haddana mxuu ahaye nabad gashay ma jirto إlaa kanuu qad tacajalوu ثulثay أjuurihim hadday jirtase waxay dedegsadeen loo soo dedejiyo adduunka loogu soo horumariyey ajirkooda ulutaanki ajirkooda hulutaankii marka midda hongowda ee aan waxba qaniimo aan helin ee lasoo laaye ee mxua lasoo dhaadhaawaco kuwaasa ajri badan kuwa mxua cadow yar intay la kulmaan qaniimo dhib yar iyagu soo helaayo ajirkoodii marka waxba u dhimnaaya ay sidii xadiidkiina ay kusoo maray abi hureyra ee khudbadii nebiga aleyh salaatu wasalaam ayb wamaa min haaziyatin aw sariyatin tukfiqu soo hongowdo oo yani waxba aan soo helaynin ma jirto wa tusaab la asiibo oo yani wax laga laayo oo la dhaawaco ma jirto ilaa tama ujuuruhum ajrigooda waa u taanooda iyaga ajrigooda taanba u baabu ajri man jahaza haaziya ninkii nin mujaahid oo jihaad jihaadka fii sabiili llahi ku socda qofkii qalqaaliye ee muxuu ahay sahay iyo gaadiid iyo dawi iyo waxyaala siiya ajarka uu leeyahay can zayd bni khaalidin الjuhaniyi radي allahu canhu can rasuuli اllahi salى اllahu alay slam anahu qaal man jahaza gaaziyan fi sabiili اllahi faqad gazaa ninkii qalqaaliye qof baxayo jihaadka aadayaayo waa duula isaguna oo ajirkiisoo kale u leeyahay waman khalafahu gaazigaa qofkii uga naa'ib noqdo oo uga sii hadho ula sii jooga fii ahlihi dadkiisii bikhayrin wanaag uga sii naa'ib noqda oo dadkiisii iyo xoolihiisi iyo usii dhaqaaleeyaayo faqad qazaa isna waa duuli ajirkooda waa isla mid labadooda e, baabun fi man tajahaza famarida fayadfacuhu ilaa man yaqzuu qofka isdiyaariya oo sahay iyo hub iyo gaadiid iyo diyaarsada oo markii marka jeeshka u baxaayey intuu jirrado marka qof kaleo isagu ku jihaado siiya wuxuu isagu diyaarsaday can anas bni malikin radia allahu canhu ana fatan min aslam qabiilada aslam yidhaah nin shaabaho ka dhashay qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah inii uriidu algazwa walaysa macii maa atajahazu bihi eh, jihaadkana waa rabaa duulaankaan inaan ka qayb galaan rabaa waxaan isku diyaariyo oon muxuu eh, ahay sahay iyo gaadiid iyana ma haysto qaala markaasu wuxuu yihi iiti fulaanan hebel u tag fa innahu qad kaana tajahaza uma marid waa isdiyaariyey markaasu haddana jirhadaye wuxuu isku diyaariyey u diyaarsaday isagu inuu qaato uu rabay ha ku siiya u tag faataahu waa u yimid faqaala markaasu wuxuu yidhi ina rasuula اllahi salى allahu alay slam yuqri'uka asalaam rasuulka ilahi salaam buu kusoo gaarsiinaya wayaquulu wuxuuna ku leeyahay aacطini aladii tajahazta bihi waxaad diyaarsatay isi aniga isi qaala markaasuu ninkii wuxuu yidhi islaantiisa isagu dhawaaqayo wuxuu yidhi yaa fulaana heblaayoy acطiihi اladii tajahaztu bihi sii wixii aan isku diyaarsaday sii walaa taxbisii canhu shay-an waxbana ha ka qarsanin fawallaahi laa taxbisii minhu shay-an wax ka qarsan maysid fayubaaraki laki fiihi oo loogu barakeeyo ninku rasuulka ilaahay soo diray haddaad wax ka qarsato ilaah ku barakaysan maayo waxbaa ka qarsani wixi o dhan soo wada sii markaas kolkuu ninka usoo noqdeen ninkii sidaa uu yeelay wixii uu siiyey uu nebigu alayhi الsalaatu wasalaam uu yidhi muxuu ahay addaalu calى alkhayri ka faacilihi qofkii tusiyaa qof khayr tusiyaayo wuxuu lamid yahay qofkii khayrkaa sameeyey oo kale marka nebigu alayhi الsalaatu wasalaam ninkan kada khayr buu tusiyey labadii nin bu labada khayr buu ugu saba noqday nebigu alayhi الsalaatu wasalaam kan kada xaaladiisu ogaayo inuu muxuu ahay uu jihaadkii haysto sahaydii iyo alaabtii uu haysto isaguse mariid uu yahay oonu bixi karin anuna marka wuxuu xaaladiisu arkay inuu isagu diyaar yahay oo isagoo caafimaad uu qabo isagu diyaaru yahay laakiin sahiid aanu haysanin markaasuu ninkii kale u sheegay u alaabuu diyaarsaday jihaadka diyaarsaday haysta oo isaguna ka jirraday u tag isaga marka nebiga calayh isalaatu wasalaam sidaa u yeelay oo kale qofkii yeelaayo qofkii eh, muxuu ahay qofkii baxsaday oo kale buu baabu xurmati lmujaahidiin عan sufyaan bni buraydata an abi salman ya sulayman salman ma عan sulayman bni buraydata can abihi buraydat buraydat bnu xusayb alslami ayb laba wiil buu leeyahayo midkood waa sulaymaan salmaan ma aha ayb qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu عalيyه wasalam xurmaةu dimaaءi اlmujaahidiin khidmatu nisaa'i almujaahidiin dadka mujaahidiinta ah haweenkooda xurmadoodu cala alqaacidiin kuwa fadhiya ee jihaadkii ka hadha ay ka xaaraan tahay ka xurmati ummahaatihim hooyadeed xaaraamnimyadooda kale la tahay yani ragga jihaadka u baxa haweenkooda siday xaaraam uga yihiin ragga jihaadka ka hadhay oo inay markaa intay fursad ka dhigtaan kolkaas naagahankada laga maqan yahay kasii shaqaystaan oo adadarri yahay mxua ka dalbadaan siday xaaraamnimo uga tahayo sidai hooyadooda uga xaaraam tahay bu marka qof mujaahida haweenaydiisii uu ka maqan yahay qofka ka zinaystay qof hooyadii ka zinaystay yuu la dembi yahay zinaduna marka waa kala daran tahay zinada maxramka iyo isku mid maaha zinada kale zinada haweenayda dariska iyo zinada kale isku mid maaha marka hooyadii zinadeeda wax ka daranu ma jiri karo marka hooyadii qof ka zinaystay buu lamid yahay wma min rajuli min alqaacidiin yklufu rajula min almujaahidiina fii ahlihi fayaqunuhu fiihim ma jiro qof uga dambaynaya oo qof qaacidaho qof mujaahida ahalkiisii uga dambaynaya marka ku khiyaamaya ma jiro ilaa wuqifa lahu ywma alqiyaama maalinta qiyaamadaa loo joojinaya meel baa loo joojinaya faya'kudu min camalihi maa shaaa wax alla wuxuu doona ajrigu ka qaadan wakaase ajrigiisa wax alla waxaa doonto ka qaadan doona famaa dannukum maxaad u malaynaysaan maxaad u malaynaysaa inuu wax ka tagayo maalintaas dhibaatadaas badani ay joogto ee qofna qof kale dan aanu ka lahayn wiil iyo waalid iyo qof waliba naftaaduna looyaa ku bax sida dadka intiisa kaloo dhan ba haddii dab lagu gura aanu dan ka lahayn nin la ninka ajrigiisa waxa doonto ka qaado inuu wax u reebayo ma miyaad u malaynaysaan baabun fi qawlihi fii qawlihi salى اllahu عalayhi wasalam laa tazaalu طaa'ifaة min ummatii ظaahiriina calى اlxaq xataa taquuma الsaaca aahiriina al aq yani haalibiina cala alxaq dadka kuwa ka haalibiin oo xaqa ku taagan ummadayda ah yaan ka zuulaynin ilaa mxuahay xataa taquuma saaca yani xataa yaqruba qiyaamuha ilaa qiyaamaha uu soo dhowaado aada u soo dhowaado ila qiyaamuhu markuu soo dhowaado iimaanka waa la rafcin doonaa oo dadku gaalnima isugu soo hari doonaa walciyaadu billah an abi can thawbana radia allahu canhu mawla rasuuli llahi salى allahu alيyه waslama qaal qaala rasuulu llahi salى allahu alيyه wasalam laa tazaalu طaa'ifaة min ummatii ظaahiriina calى alxaq xaqa kuwa ku qaalib oo xaqa ku taagan bayna ka zuulaynin laa yaduruhum una wax yeelaynin man khaalafahum qofkii man khadalahum yani man lam yansurhum yani khidlaanka waxaa la yidhaha cadamu nusra qofkii baylahiye ee aan taageerini waxba yeeli maayo walaa man awahum walaa man khaalafahum siday riwaayo kale ku yimaado qofkii la collayskama iyo qofkii khilaafa iyo qofkii ka fadhiista nusradooda ka fadhiistaa midna wax yeeli maayaan xataa yaatiya amrullah ilaahay oo amarkii ilaahay u yimaado yani qurbu saaca ay ka timaado wahum calaa dalik iyagoo sidaa ku iyagoo sidaa ah ilaa qiyaamuhu uu ka soo dhowaado oo markii adduunyada la rogayay ay aada u soo dhowaato ummadayda daa'ifad ka midabaa sidaa weligood ahaanaysa daa'ifadaasna marka waxaa lagu fasiray a'immada ay ku fasireen axmed ibni xambaliya iyo allahu canhu raggii lamidihii ahlulxadiid inay yihiin dadka sunnadii nebiga alayh salatu salaam barta ee nashriya ee ku dhaqmay iyada qabsada kuwaas weeyaan had iyo goor iyaga xaqi ku taagan iyagaa dadka kale muxuu ahay xujada iyaga kaga qaalib oo ka haysta qofkii dicaayadeeya iyo qofkii la colloobay iyo qofkii muxuu ahaay aan taageerin midna waxba uma baahna kolba rasuulka ilahi bay len ku xidhan yihin rasuulka ilahi raadkiisa bay ku taagan yihin qof kaloo bani aadana marka uma baahna عن عبد الله بن شماسة المهري قال كنت عند مسلمة بن محمد بن مخلد مسلمة بن مخلد baan la joogay رضي الله عنه waa صحaaبي saxaabadii muxuu ahay masar fatxigeedii ka qayb gashay oo umaradeedii ka noqdayna ka mid ahaa saxaabigaasaan la joogay wa cindahu cabdullahi bnu camr bn alcaas cabdullahi bn camr bn casna ula joogo faqaala cabdullah cabdullaahi baa wuxuu yidhi laa taquumu saacatu ilaa calaa shiraari alkhalqi qiyaamuhu ku dhici maayo ilaa dadka kuwa ugu xunxun mooyaane isagoo dadka inta kolkaa noole dadka kuwa ugu xumaa ah ay yihiin oo ugu gaalnimo badnaa kolkaa un qiyaamuhu dhacaya hum sharun min ahli aljaahiliya ahlujaahiliga iyagaa ka xun laa yadcuuna allaha bishay laa yadacuuna laa yadcuuna allaha bishayin ilaa raddahu calayhim ilahay waxba ka baryi maayaan oo ka dalbi maayaan ilaa kama aqbalay wax alla wax ilahay ka baryadaanba ilahay kama aqbalayo ayb fabaynaa hum calaa dalika mar ay sidaa yihiin oo sidaa markaa arrinta ay ku sheekaysanayeen waaqbala cuqbatu bnu caamir cuqbatu bnu caamir aljuhani radia allahu canhu ayaa yimid faqaala lahu maslama maslamatu bnu makhlad baa wuxuu ku yidhi yaa cuqba ismع ma yaqulu cabdالlah bal dhegayso wuxuu cabdullaahi leeyahay qaala cuqba huwa aclam isagaa u aroon cabdullahi bn camr bn اlcaas wuxuu ahaa ninka keliya abu hurayra ka riwaayo badan buu ahaa saxaabada isagaa ugu wada riwaayad badna xadiidka ugu wada ilan waa qoran jiray isagu laakiin xadiidka laga wariya isaga waa yarta sida abu hurayra oo kale ma xadiidku toddoba boqol iyo meelahaasba kama badna laakiin axaadiidka uu nebiga ka xifdiyey aad bay u fara badnay marka saas uu leeyahay huwa aclam yani tasxiix uma baahna cabdullahi bn camr bn alcaas oo isagaa muxuu ahay wuxuu sheegayo isagaa u aqoon leh wa amaa ana fasamictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yaquul laa tazaalu cisaabat min ummatii yuqaatiluuna cala amri illah qaahiriina licaduwihim laa yaduruhum man khaalafahum xataa ta'tiyahum asaaca rasuulka ilahi anu saasaa ka maqlay cabdullahi wuxuu sheegaya isagaa u warhaye anuusa saasaan maqlay laa tazaalu cisaabaة min ummatii yani jamacatu min ummatii yani waxay ka zuulaynin yuqaatiluuna calى amri اllah taladii ilahay yani diinta ilahay inay ku dagaalamaan aahiriina aahiriina licaduwihim qaahiriina licaduwihim cadowgooda iyagu ka xoogroon oo ka qaalib ah marka kuwaas dagaalkaasu dagaal jihaad ah iyo maxaa dagaal bilxuja labadaba waa noqon karaa laa yaduruhum man khaalafahum xataa ta'tiyahum saaca yani xataa ya'tiyahum qurbu saaca inay qiyaamu kasoo dhawaato qiyaamuhu markay dhacayso xaaladaas u ahaanaya ma jiro wahum calaa dalika iyo saa ku sugan faqaala cabdullahi cabdullaahi baa wuxuu yidhi ajal haa nacam waa jirtaa uma yabcathu allahu ilaah baa wuxuu soo diri doonaa riixan ka riixi lmiski laydh oo carabta miskiga oo kalea buu ilaah soo diri doonaa masuhaa masul xariir oo layin oo jilicsan oo xariirka taabashadeeda oo kale ah falaa tatruku nafsan ka tegi mayso naf fii qalbihi mihqaalu xabatin min iimaanin ilaa ilaa qabadathu waa qaadaysaa ilah kolkuu doono qiyaamo ay soo dhowaatay ee dadka mxu iimaanka laga rafcinayo wax alla wixii mu'miniin ee joogta laydh sidaas ilahay intuu soo diro bay wada qaadaysaa oo marka wada dhimanayaan uma laa yabqaa uma yabqى shiraaru الnaas calayhim taquumu saaca iyagay marka qiyaamuhuna ku dhacayaa saasuu marka cabdullahi labadii xadiis ku jamciya waana sax sidaana saxa marka marka waa k xadiidkii hore xataa taquuma saacatu iyo xataa yaatihum amrullahi iyo qurbigaa marka lagu yaa lagu fasiraya ilaa ay soo dhawaato weeyaan marka ay soo dhawaato wixii mu'miniin oo dhan marka waa la wada qaadayaa oo ilaah waa laynayaa markaasay gaala dadku isugu soo hadhayaan kuwaasa qiyaama ku dhacayaan marka labada xadiis isma caaridayaan si fiican buu cabdullahi u jamciyey can sacd bn abi waqaasin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam laa yazaalu ahlu lmagribi daahiriina cala alxaq xataa taquuma asaaca ahlu lmaqrib yani ahlu shaam ayuu ku fasiraya galbeed bay ka jiraan muxuu ahay ka jiraan madiine ay ka jiraan ahlu marka ah, iyaga keliya wax ku qaydaya ma jira eh, waxalla wixii galbeedka a ah madiina oo dhan ahlu misri iyo shimaal afriqiya iyo kulligood qarbigii bay ka wada yihiin marka ahlulmaqrib waxa wuxuu leeyahy ahlulqarb xaqay had iyo goor ku taagnaanayaan oo ku dagaalamayaan ilaa qiyaama uu ka baabun fi rajulayni yaqtulu axaduhuma alaakhar yadkulaani aljanna can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam yadxaku llahu lirajulayni alla wuxuu u qoslaa laba nin buu ilaah u qoslaa yadxaku likada iyo ilaa kada haddii la yidhaaho daxika fulaanun ilaa fulaanin ama lifulaanin haddii la yidhaaho yani waa soo dhoweeyey weeyaanoo qosol qosol marxabaysiina buu u qoslay weeyaan oo uu ku farxay oo bashaasho iyo buu la qaabilay bay noqotaa ayb marka kolkii daxigan kada iyo saabta lamida ah daxiga iyo qadabka iyo cajabka iyo kuyaalkaas ilaahay marka loo nisbeeyo waa kaynu hadda ka horna dhowr goor soo marray axaadiis noocaas oo kale ah waa sifaat min sifaati illahi subxaanahu wa tacaala oo in la rumeeyay ay waajib tahay laakiin kuweenna oo kale aan ahayn daxigeenna oo kale af kala qaad iyo wax sidaas iyo ay ku jirto aan oo kale ma aha waa sifa min sifaat illahi subxaanahu wa tacaala in la rumeeyay marka ay waajib tahay tashbiih marka waa in laga ilaaliyo iyo tactiil labada laga ilaaliyo in la inkiroo la yidhaha ilahay qosol ma lehna waa qalad rasuulka ilaah baa sheegaya oo rasuulka ilah lagu beenaya bay noqonaysaa haddii la yidhahdo sidan oo kale u qoslaana iyaduna tashbiih bay noqonaysaa oo ilaahna wuxuu kale laysa ka milihi shay marka waa sifa min sifaat illahi subxaanahu wa tacaala laba nin oo ilaah wuxuu u qoslaa yaqtulu axaduhuma alaakhara midkoodka kale u dilayo iyo labadaba ilahay isku sii ugu qoslaa kilaahumaa yadkulu ljanna labadaba ay jannada galayaan qaaluu markaas waxay dhaheen kayfa yaa rasuul allah say ku dhacaysaa laba ninoo midkood midkii dilay oo labaduba isku darajo yihiin oo isku si ilaahay ugu qoslaayo oo marka ilah usoo dhawaynayo oo jannadii wadagalaya qaala markaasu wuxuu yidhi yuqtalu haada kanaa la dilaya oo kii kale uu dilaya isagoo kaafira ah, fa yaliju ljanna jannaduu gelaya uma yatuubu allahu cala alaakhar kii kale qaatilka ah ee mushrik ah ilahay ka tooba aqbalaya toobada waafajinaya fayahdiihi ila alislaam uma yujaahidu fi sabiili illahi fayustashhad isagana shahiidnimuu ku dhimanaya isku daraja markaa noqonaya baabu man qatala kaafiran uma sudida lam yadkul innaar qofkii gaal dila oo haddana markaa toosnaado oo mxuaha aan inxiraafinin inuuna naar gelaynin can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam laa yجtamicaani fi الnaari naarta kuma kulmaan اجtimaacan yaduru axaduhuma alآakar Eh, kulan oo midkood midka kale uu waxyeelayo kuma kulmaan eh, kuma kulmaan sidaasuu yidhi qiila markaasi waa man hum yaa rasuulalla waa kuwee kuwaan naarta ku kulmaynin aan kayfiyada ugu kulmaynin qaala mu'minun qatala kaafiran uma sudid mu'min gaal dilay oo haddana alla hagaajiye oo aan muxuu ahaaye eh, xaaladiisii hoos aan uga noqonin oo aan kufriin oo islaamnimadii iyo istiqaamadii ku socday iyo gaalkii uu dilayo naarta ku kulmi maayaan kulan oo qofkan mu'minkaa wax yeelaya kuma kulmaayo laakiin kulan aan mu'minka kale wax yeelaynin bay ku kulmaayaan oo kulankii muxuu ahaaye maritaanka ahaya minkum ilaa waaliduha midu ilaahay yidhi atixillatu lqasam xadiidka aynu soo marayna uu nabigu alayh salatu ku sheegay taa waa ku kulmaayaanoo qof aan naarta maraynini ma jiro laakiin maritaana wax yeelaynin weeyaan oo qaboobayso oo markaa qofka mu'minka markuu maraya u qaboobayso waxba aanu taabanay baabu fadli man xamala calىa naaqatin fi sabiili اllah can abi mascuudin alanصaariyi radia allahu canhu qaala jaءa rajulu nin baa wuxuu la yimid binaaqatin makhtuuma hal hoggaansan ayuu la yimid khiaam sanka xadhigga sanka lagaga xidho khitaam waa la yidhaahaa keenada sanka korkeeda lagaga xidhana khitaam waa la yidhaahaa xadhigga sanka dhexda lagaga inta laga dalooliya lagaga xidho dhuuban iyo marka midka hogaanka ee marka sinka korkiisa la mariya labadaba waa l hal hogaaminaya buu marka ninkaani wey macnihii faqaala markaasu wuxuu yihi haadihi fii sabiili اllah kantada waan tabaruco fii sabiili llah baan ku tabarucay faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam laka biha ywma alqiyaama sabcu mi'ati naaqa kulluhaa makhtuuma waxaad bedelkeeda leedahay maalinta qiyaamaha toddoba boqol oo halaad kulliga sidaad oo kale warka u wada hogaansana xadhgeeda sila ku xidhan yahay xadhig aan laakiin aan sida arkaha dunyada aan ahayna marka toddoba halaad oo toddoba boqol oo halaad baa waa loo laalaabaya marka ila tabaruc fii sabiili llahi len weeyaano isaga toddoba boqol baa ugu yar intaa la laalaabo toban iyo isagu ma ah عن أbي مسعوud الأنصاaري رضي الله عنه qاaل جاء رجuل إلى النبي صلى الله عليه وسلم faqاaل inii ubdica bi faxmilnii ubdica bi waa gaadiid beelay gaadiidka qofku gaadiidka ka dhinto ama mxu ah ka fadhiisto kaasaa lagu magacaaba ubdica bihi la yidhaahaa inii ubdica bi gaadiidkii baa iga dhintae waan i tiraye faxmilni iqaad buu yidhi qaala markaasu wuxuu yihi maa cindii ma hayo waxaan kugu qaado faqaala rajulu nin baa wuxu uhi yaa rasuula allah ana adulluhu calaa man yaxmiluhu anaa tusinaya qof qaadaya oo gaadiid siinaya faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam man dalla calaa khayrin falahu midlu ajri faacilihi qofkii khayr qofka tusiiya qofkii kii sameeyey oo kale ajarkiisuu leeyahay marka haddii aad intaad tusiso oo ninkaas uu siiyo ajarkiisa oo kale adigana lagu siinaya weeya baabun fii qowlihi tacaala waaciduu lahum ma اstaطactum min quwa can cuqbata bni caamirin radia allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh waslama yaqulu cala lmimbar cala lmimbari yaquul وأعdوu لahm ma اsتطعتم min quوة aayaddaasuu aqriyey markaasuu fasiraya markaasu wuxuu leeyahay alaa ina alquwaةa الrmi alaa ina alquwaةa الrmi alaa ina alquwaةa الrmi ثaلaaثa maraat quwaddan ilaah marka uu sheegaya u diyaariya gaalada waxaad karaysaanee quwo oo dhan ba u diyaarsada uu leeyahay quwada ramyigaa laga wadaa marka ramyiguna wixii la ridaayey iyo sidii loo ridaayey tababarkoodii iyo raggii ridaaya oo la diyaariy kulligeed uu keenaya marka muxuu ahaaye jeesh oo dhan ba marka kulligiis wuxuu isugu wada imanayaa wax la rido wax la ridana hadba maxaa hadba nooca dadka ay ku isticmaalaan weeyaan markii fallaadha la haystay mxuaha fallaadha waxay ahayd silaaxa ugu fiican ee meel fog wax ka dila bay ahayd iyo majaniiq iyo bahal la odhan jiray sidoo kale dhagxan loo samayn jiray silaaxa ugu wanaagsan ee meel fog wax ka dila bay ahayd haddana marka waxyaalahan mukhtaracaadka iyo kulligood ramigaasay soo wada galayaan marka waxa la wixii ramihe la samayn kare la ikhtiracan karaba iyo wixii la iibsan karo o dhanbaba inay muslimiintu diyaarsadaan ayuu ilaahay ku gugaabinaya oo amraya wax alla waxaad geli kartaane ramyahoo dhanbaba sameeya baabu lxahi cala aramyi can cuqbata bni caamirin radia allahu canhu oo xadiidkii horena kii wariyey qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alay waslam yaquul satuftaxu calaykum araduun dhulal baa ilaahay idin siin doonaa ee guusheeda idin siin doona aad qabsan doontaan wayakfiikum allah yakfikum allahu amra caduwikum yani ilaahay wuu idinka kaafiyi doonaa cadowgiina amarkiisa oo cadowgiina idin yeeli dooni maayo nabad baad helaysaan falaa yacjiz axadukum midkoon yaanu ka cajizin an yalhuwa biashumihi inuu fallaarihiisa inuu ku ciyaaro oo ramiga uu barto oo hadiyo goor uu wax toogtoogto yaanu ka cajizin toogta hadaynina kolkaad amniga heshaan kolay ku tahay hadaynina ila marun suurooda inuu dagaal dhace toogta barta oo hadiyo goor marka waxrid oo xabad iyo muxuaha saaruuq iyo qumbulad iyo see loo tuuray iyo barta oo cadowgiina waxba anigu muxuaha militarim iyo la dagaalamaya waxbaa deyna qof walba waxaad ramiyahad baran kara baro wa can cabdiraxmaan ibni shumasa ana ana fuqayman ibna khaciy qaala لcqبaةa بni caamiri radي الlahu canhu cqbaةa bni caamir juxnigii hore yu wuxuu ku yidhi تkhtalifu bayna haadayn الغaradayni waanta kabiiru yashuqu calayk waxaad isu weydaaranaysaa labadan qarad yani waxaa ka wada labada qarad uu sheegayo marka la rido fallaada marka la rido oo qofka intuu tago buu soo qaadanaya markaasuu marka haddana xaggan usoo ridaya qaradkana waxaa la joogta baa la yidhah marka kolle xaggaasuu xaggana mid baa yaalla xaggana mid baa yaalla fallaada marka aggaa loo ridiyo aggaa wada baxdo marka xaggaa u tagaya saa urursanaya marka tukadaasna soo tuganaya kana marka sidaas yeelaya ma saasaad yeelaysaa labada qalad baad haddaba mid xaggiisa u intiqaalaysa adiga nin waayeeloo da'weyn oo arrintaasina ay ku dhibayso ayuu ku yidhi qaala cuqba cuqba wuxuu yidhi lawlaa kalaamun samictuhu min rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam lam lam ucaanihi iskuma dhibeen haddaan hadal aan rasuulka ilaah ka maqlay aanu jirin iskuma aana dhibeen hadalkuu sheegayna mar waa kii isagii ahaa qaala xaaris xaaris baa wuxuu yidhi qultu libni shumaasa wamaa hadalka uu ka maqlayna muxuu yahay qaala markaasuu innahu qaala man calima aramya uma tarakahu falaysa mina ow faqad casaa qofkii barta toog barta oo ka taga oo ilaawaayo naga mid ma aha ayb naga mid maaha maguilama wuxuu hi waa caasiyey toogta waxaa la mida ah dabaasha iyaduna waa sida oo kale qofkii intuu dabaal barto haddana muxuu ahay ka tago oo iska ilaaho waayo isaguna waa caasiyey labadaasba marka qofkii bartaayo waa inuu sii wado oo hadba khibradiisa uu sii kordhaysto oo wuxuu ku darsan karo ilaa waa in loo baahdaba iska suurooda baabun alkhayru fii nawaasiha alkhayru ilaa ywmi alqiyaama عن جرير بن عبد الله رضي allahu عنه qaala ra'aytu rasuula allahi صلى allahu عليه wasalam rasuulka ilaah baan arkay yalwii isaga oo maleegaya naasiyata farasin faras foodiisa isagoo maleegayaan arkay biisbaacihi fartiisa maleegayaan arkay uma yaquulu leh alkhaylu macquudun binawaasiha alkhayru ilaa ywmi alqiyaama fardaha foodooda ayuu khayrku ku guntan yahay taniya qiyaamaha yani ilaa qurbi alqiyaama alأjru wاlganiima khayrkiina marka waa ajri iyo haniima ajri lagu helay iyo haniima marka fardaha ila al'aana doorkoodii muxuu ahay waa jiraayo marka waa lagu dagaalgalaayo farduhu muxuahay juyuushtu qaar waxaa jira qismi khayaala la yidhaaho muxuahay milatariyaasha iyo boolisyadu intaba waa haystaano amaakin ayna geli karaynin dabaabadihii ayna geli karaynin iyagu ay geli karaan ka dagaalamayaan baa jira ka dagaalami karaan oo marka lama odhan karay hadda waa laga deeqtoomay oo farta daa'iraadki iyo waxaasaa la helay farta xajabida iyo qalad weeyaan birtaa lagu dagaalamaa iyadu muxu ahaye soorka iyo tooreedii iyo waxyaalahaasi kolka gacanta kolo laysula taga baa jiro silaaxul abyad layidhaha wixii buu beryhii hore lagu dagaalami jiray il aana nafcigiisi ma zuulaya nafci waa yeelan karaa isaga can abi hura an anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam albarakatu fii nawaasi lkhayr fardaha foodooda ayay barakada ku jirtaa baabu karaahiyati shikaal fi lkhayl shikaalka marka waxaa weeyaan eh, saddex addimood mid saddex addimood ka midban oo midabka jirkiisa kale khilaafsan leh hal midabna marka eh, addimna eh, uu midab gaara leeyahay kuwaas marka inay noocaas uu xun yahay can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yakrahu shikaala min alkhayl wa fii riwaayatin ashikaalu an yakuna alfarasu fii rijlihi اlyumna bayaadun wa fii yadihi اlyusra aw fii yadihi اlyumna wa rijlihi اlyusra saddexdaas waa inuu cad yahay saddexdaa adin ay cad yihiin marka midka kalena marka inta kale isagu intuu madow yahay ama guduudan yahay saddex adin ay cad yihiin kaasaa marka shikaal la yidhaahaa fardaha marka shakaalkooda oo kale fardaha kolka la shakaalo soomaalidu laba isweydaar bay ka shaqaali jirtay sooma jeni iyo lug labada dhinac kale ah laakiin carabtu saddex adin bay ka xidhi jireen mid kale udayi jireen marka kii saddex adin ka mid banaa baa markaa lagu shikaal madabkiisa lagu magacaabaya oo kii saddexda adin laga xidhay oo kale lagu shabahaya baabu lmusaabaqati bayna alkhayl wa fardaha tartamsiinta la tartamsiiyo iyo tadmiirkeeda tadmiirkeeda marka waa in la fudaydiyo fardaha oo muxuu ahaay fardaa la rabo in lagu galo tartanka lagu galo baa marka intaa sanadka inteeda hore lasoo calfiyo markay cayilaan baa intaa laga dhididin jiray oo intaa biyihii iyo calafka laga yareeyay in muddo ah ayaana laga dhididin jiray dalbaal iyo xita lagu xidhxidho oo guri muxua yar oo cidhiidhiya la geeyo ayaa laga dhididin jiray si hilibka uga dhaco ay fududaadaan oo orodka ay si fiican u galaan can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam saabaqa bاlkhayr alatii udmirat min alxafyaa wa kana amaduha haniyat alwadaac fardihii tadmiirkaa lagu sameeyey aynu sheegnay buu nebigu alay slat o slam tartansiiyey oo masaafadeeduna waxay ahayd min alxafyaa ilaa haniyat alwadaac intaana maxaa lix mayl iyo meelahaasa udhaxaysa intaas ay masaafadu ahayd wa saabaqa bayna alkhayr alatii lam tudamar fardaha iska caadiga sidii loo calfinayay iska cuslaayeen dagaalka ee la geliyey tartankana wuxuu alatii lam tudamar min aلhaniya ilى masjidi bani zurayq haniyat اlwadaac ila masjidi bani zurayq labadaas marka masaafadoodun ahayd wa kaana bnu cumara fi man saabaqa biha dadkii ku tartamay oo kuwan kada dambe ku tartamay yuu weliba ka mid ahaa oo wuxuu odhan jiray faraskiibaa maalintaa igala booday drbig derbiyadii masjidka middood buu igala booday ayb haniyat lwadaac iyado marka waa meel shamaal lmadina ku taalo oo hadda waa la jebiyey buurtii waa la jebiyey meesha marka ay ku sheegaan haniyat lwadaac inay tahay ariiqa agga jaamicada islaamiya xaggeeda usii baxa weeyaan masjidka kumanba kama foga masjidka nabowiga kuman kama foga marka masjid masjid sabti dadka yidhaahaan baa meesha iyo isaguna ku dhow masjidkaa iyo haniyat lwadaac marka iyagu aad bay isugu dhow yihiin inuu masjidkaas ana hortare waxa uqaatay masjidkaas inuu masjid bani sureq uu yahay laakiin markaad fiiriyey meesha taniyatulwadaac baa laga jebiyey laleeyahay iyo masjidka intay isu jiraan waa ilaa nafan weyda hataa marka masjidu benizuraq meelu yahay waan garanaya baabun fi ahli eh, ah, masjidu bani zurayqdaas iyo xadiidkii hore aynu aynu soo marnay nebigu alayh salatu slam saddexdii masjid midku ku hadaayo uu lahaa masjidii haada iyo walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh